bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin baabu الnasb qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala w kulu mansuubi ilى smin fi اlcarab aw baldatin talxaquhu yaau الnasb w tucdafu lhaau bilaa tawaqfi min kuli mansuubi ilayhi facrifi tqul qad jaءa alfta اlbakriyu kama tqul اlxasn اlbصriyu wain yakun mima calى wasni fataa aw wasni dunya aw calى wasni mataa faabdil اlxarfa اlakhiira waawa wcaasiman maara wadacma naawa taqulu hada calawiyu mucriqu wakulu lahwin dunyawiyu muubiqu wansub akha اlxirfati kalbaqaali wman yudaahiihi ilى facaali inta waxaan ka galaynaa baab la yihahda baab الnasb baab الnasb aqrab ilى الnaxwi min baab الtasgiir liannahu nasabka waxaa laga hadlayaa isimka aakhirkiisi ya-dan oo hadda yaa u nasab aan dhihi doono icraab ma keenin laakin alicraab calayha walidaalika naxwadi naxwada weyn bay ku leedahay nasab waxaa lagu yidhaahdaa luq ahaan alidaafa nasaba fulaanu ilaa fulaan haddii la yihah bimacnaa adaafahu ilayh istilaax nasab waxaa lagu yidhaahdaa ama baabu nisba waxaa lagu yidhaahdaa an yu'taa fi aakhiri اlismi اlmansuubi ilayhi yaaun mushadada maksuuru maa qablaha lidalaalati calaa nisbati shayin ilaa aakhar waxaa la yidhaahdaa isim in lala yimaado aakhirkiisa oo ya mushadad ay ku jirto oo ya-daas musadad oo mushadadkaana looga loolala jeedo oo looga gol leeyahay in shay shay loo idaafeeyo haddaa tiraahda ninkan maki weeyaan hadda maka meel magaceed waay qofkaana waxaad rabtaa markaan magaaladii maka ahayd inaad u idaafaysid haadaa maqdashiyun baad leedahay ninkan waxa weeyaan mansuub ilaa muqdishow bmacnaa anahu wulida fiiha aw taracraca fiiha w aqaama mudata yumkin nisbatu ilayha marka kaasaa la yidhaahdaa axkaamuu leeyahay laakiin waxa weeyaan wuu sahlan yahay musanifku wuxuu ku leeyahay wakulu mansuubin ila smin fi lcarab aw baldatin talxaquhu aw yaau nasab marka qofka carabtii hore qabiil baa loo nisbeyn jiray ninkan qurashi hada tamimi hada e, maxaan ku irahdaa ximyari hada kayta markii magaalooyinka lasoo galay oo xadaarada dhismatayne dadkii waxaa la bilaabay in magaalooyinka loo nisbeeyo maqdaadi maki almadani asancaani in la yiraahdo yaa badatay marka wa kulu mansuubin ila smin fi lcarab marka waxyaalaha badan oo loo idaafeeya qofkii beledkiisa waa loo idaafeeyaa qabiiladiisa loo idaafeeyaa sancadiisa loo idaafeeyaa qofka aabbihiisaa loo idaafeeyaa oo xataa nisba loogaga dhigi karaa marka wuxuu ku leey wa kullu mansuubin mid la nisbeeyey dhammaantiisa ila smin loo idaafe oo loo nisbeeyey isimkoo fi lcarabi macnaha min asmaa'i alcarabi aw baldatin loo nisbay talxaquhu waxaa haleelayso yaa u nasabi nisbaynta ya-deeda gadaal laga gelinaya waa kaasa yaau nisba waxaa weeyaan kulu ismin aakhiruhu yaaun mushadada maksuuru maa qablaha yuqsadu minha addalaalatu calaa nisbati shaksin ilaa shayin aakhar sidaas weeyaan marka eh, haddii qabiila ay tahay alqurashi altamiimi eh, maxaan ku idhaahdaa alximyari qabaa'ilkii alkindi qabaa'ilkii carabta oo taqiinay waa loo wada nisbay karaa eh, hadda waxaa bilaabatay in qofkii dowlad loo idaafay asoomaali alkeni alamriiki alhindi eh, alyemani asacuudi albaxrayni waxaa weeyaan nisba ila dowla waa shay oo macnaha mustaxdath awaalkii hore magaalooyina loo idaafeyn jiray markaasuu musanifka hada madkhal markuu yaha wa wataxdifu lhaa bilaa tawaqufi min kulli mansuubin ilayhi wa wataxdifu waad xadfaysaa alhaada hadii oo gaabkeeda lagala jeedaahe bilaa tawaqufin istaagid la-aan oo adoon shaki kaa qabanaynin baa tadi isimka inaad nisbaysid aada rabtid tada aakhirka kaga jirto ta waad ka goynaysaa min kulli mansuubin ilayhi mid loo nisbeeyey dhammaantiis yada tadas waa ka goynay ee facrif garo wa taxdifu waad ka xadfaysaa alhaa hadii bilaa tawaqufin istaagid la-aan min kulli mansuubin ilayhi isimka wax loo nisbaynay adiga waa lagu nisbaynay haddii aniga lay nisbeeyo oo maqdashii la yiraahdo aniga mansuubaan ahay magaaladii lay nisbayna mansuubun ilayha waay marka midka ya-da oo taada laga goynaya waxa weeyaan isimka dambo mansuubun ilayhi ah ee facrif garo taquulu waxaad leedahay qad jaaa alfata albakriyu kamaa taquulu xasanu lbasriyu qad jaaa alfataa shaabkii baa yimida albakriyu loo nisbay nisbatan ilaa bani bakra fiiri bakrata ay ahayd bani bakrata taadaas iyadoo ku jirto ala raba in loo nisbeeyo taadi iyo yadi ma kulmi karaan walidaalika taadii gaabneed waa la gooye bakriyu aan leeyahay marka waxay ku jirto ha noqoto dhul qabiil ha noqoto laysa almuhim makata haddii wax loo nisbay rabo almakiyu alle taadi waa la goynaya kamaa taquulu saad u dhihi jirtay oo kale alxasanu albasriyu xasan albasri waa taabicigaas macruufka la yaqaano oo alxasan ibn abiاlxasana la yidhaahda waxaa loo nisbay almadinatu basra alati min mudn اciraaq basra tataa ah ku jirtay markii in nisbe la geliya la raba tadi waa laga gooy alxasan اlbasriyu yaa laleeyahay ayib marka almuhim tada gaaban oo taa lmarbuuطa la yidhaahdo fi luga اlcarabiya hadday isim ku jirto isimkaas la doono in wax kale loo soo idaafeeyo loo soo nisbeeyo ta'daas waa la goynayaa waa usluub waadix oo la fahmi karo ayib waxaa lamid e eh, oo ayadana in la gooyo ay waajib tahay haddii ay isimka aakhirkiisa ya oo reeban hore ay ugu jirtay hadda fiiri moxamed ibnu idriis ashaaficiyu ya reebana ya shidanaa ku jirto marka shaafici nisba ilaa jaddihi alaclaa waay asiga yaa u nisbay u tahay markii la raba nin oo madhabtiisi ah oo laleeyahay annawowi ashaafici marka laleeyahay ya shaafici ku jirto inta la gooyo yaa niya kale oo aakhirkiisa ku jirto madhabti ayaa la keenaya alkursiyu haddii la raba in wax loo idaafe oo loo nisbeeyo alkursi ya mashadada awal isaga jirtay marka nin baa kursi in badan ku fadhi jiray markaasaa fulaan alkursi haba loo magacaabay ya-daas hore waa la goynaa gadaal baa markan lagaga daraya waxa la goynaa waa badan yihiin tathniyada calaamadeeda zaydani haddii in wax loo nisbeeyal raba zaydiyuna laleeyahy haddii eh, zayduna oo jamcmsaalim loo nisbeeyal raba zaydiyuna le calaamada jamci calaamatu tadkiira kulli waa la goynaya laakiin nisbadaas ma badno sidaasuu musanifku u aamusay daa'ima yurakis calى alashyaء alatii yakhuru dawaaraanuha calى alsinati الnaas wa in yakun haddii uu yahay isimkii la nisbaynayo mima calىa wasni fataa fataa wasankeeda wixii eh, ku yimaada haddii u yahay ou calىa wasni dunyaa dunyaa wasankeedii wixii ku yimid haddii uu yahay ou calىa wasni mataa mataa wasninkeeda hadduu ku yimaado faabdil ilxarfa alakhiira xarafka dambe u bedel waawan waaw u bedel wacaasi haddana khilaaf man maaraa ninkii ku murmo wadac ka tag man naawaa ninkii kula oo doodo almunaawa a waxaa weeyaan qofkii oo macnaha wixii lagula dagaalamo fulaanu naawaanii fii kada macnaha waxaa weeyaan jaahadanii fii tabriiri ra'yihi ayib inta wuxuu ka galaa isimkii haddii uu yahay maqsuur hadda waad aragtaa fataa dunyaa mataa isim maqsuur awa isim maqsuur awa kii alif kulu ismin intahaa ilaa alifin maa qablaha maftuux yaa la yidhaahdaa isimka maqsuurka ah laba xaalo u kala baxaa imaa inuu thulaathi yahay iyo inuu rubaaci famaa zaada uu yahay haddii thulaathi ou yahay khilaafka ma joogo in alifta waaw loo bedelaa fataa oo kalea in wax loo nisbeeye la rabay fatawiyun mataa oo thulaathi matawiyun marka ama alifka inuu ya ka soo gadoomay fataa alifteeda ya buu ka yimid lidaliili اlfityaan markii la jamcinayo mataa alifteeda meeluu ka yimid lama ogo marka ama jaahil ha laga noqdo asalka alifta ama ha la yaqaano sidii fataa haddayba thaalita ay tahay waaw baa loo bedelaa qowlan waaxidan waxa weeyaan hadday ka badan tahay markaa hadday alif maqsuura ay tahay aliftii maqsuurada aheed waxaa waaye raabic xarfin ama khaamis xarfin ay noqotay ayada waxaa weeyaan awjuh badanaa ku banaan laakiin arjaxuhaa maa dakarahu lmusanif oo ayadana waxa waaw baa loo bedelaa sida dunyaa hadda fiiri dunyaa alifteeda waa raabica wa sidii fataa oy thaalitha u tahay ma ah dunyaa eh, maxaan ku iraahdaa ciisaa eh, maxaan ku iraahdaa eh, xubla muusa aliftaas hadda waxa wa alif maqsuura ah laakiin hiya fi min xayثu caddi اlxuruuf waa raabicada marka waxaa wanaagsan oo arjaxu lugaad ah in eh, loo bedelo eh, waaw oo la yidhaha muusawiyun ciisawiyun dunyawiyun eh, xublawiyun in la yidhaahdo walidaalika wuxuu ku leeyahay u fiirso wa in yakun hadduu yahay isimkii la nisbaynay mima calaa wasni fataa mima jaaa wixii ku yimaado calaa wasni fataa ku yimid oo maqsuur thulaathi ah oo wasni dunyaa ku yimiday oo maqsuur ah oo rubaaci ah ow calaa wasni mataa ku yimiday oo alif oo maqsuura asalkeeda aan la aqoonin fa abdil ilxarfa alakhiira xarafka dambo alifta ah waawan u badel waaw markaad u badeshid ya-dii nisbadana gadaal kaga dar oo marka maxaad leedahay haadaa fatawiyun whaada dunyawiyun ninka oo aduunyada le ugo aakhirada ilow wa haadaa matawiyun ninka mataada isticmaala mataa xasala mataa jaaa mataa facala maanta dhan ku matawiyuna loo bixina asigane faabdil xarfa alakhiira waawan wacaasi iska dhamaystira waa caasidan man maaraa ninkii oo ku murmo hadalkiisa khilaaf oo ku caasi wadac ka tag man ninkii arrintaas kaaga hor yimaadane iskaba dhaaf warkiis waxba ku tirin taquulu waxaad leedahay haadaa midkan calawiyun weeyaan nin oo loo nisbeeyey calaa loo nisbeeyey cali oo mucriqun asal ah hadda calawiyun waxaa loo yaqaanaa shiicada qeyb mutatarif ah ayaa loo yaqaanaa eh, haddii cali loo nisbeeyo waxa weeyaan eh, haddii calaa uu ka keenay kelimadaasne calawiyun waa sidii mataa oo kale haddii caliyun ou ka keenayne ya diisii waxaa loo bedelay oo ugu dambeysay waaw baa loo bedelay calawiyun wa kullu lahwin waxaad leedahay cayaar dhammaanteed lahwigoo dunyawiyin loo nisbeey eh, muubiqun weeyaan wa kullu lahwin cayaar dhammaanteeda dunyawiin ee muubiqu mid halaaga saaxibkiisu waa intaas waa isimkii maqsuurka ahay buu nooga hadlay isimkii kaloo la walaal ahay ma uusan ka hadlin haddii uu yahay isim manquus maqsuur uu hadda kasoo hadlay isimka hadduu maqsuuri manquus yahay haddii manquus uu yahay yadiisa diisa ilan manquus waa kulu ismin yantahi ilaa yaain maksuur maa qablaha wahiya mukhafafa hadduu thulaathi yahay sidii yad oo kale yadun asal hore yadayun ay ahayd isimkaas oo manquuskaa ya-diisa dambe waaw baa loo badelaa yadawiyun akhawiyun abawiyun aa laleeyahay ayib haddii uu rubaaci noqdo isimkii manquuska ahay iyo wax ka badanoo khumaasi ah ya-diisa waa la goynaya yaa u nisbaa loogu bedel qaadanaya hadda haddii qaadiyin in wax loo idaafee oo loo nisbeeye la rabo waxaa leeyahy qaadiyun wa mushtariyun yaa la leeyahay qaadiyun wa mushtariyun awalna qaadiyun wa mushtariyun unbay ahayd isimka laakiin markii ay yaa u nisba ku jirin awna nakiro yahay qaadin iyo mushtarin ah lalahaa marka ya-diisii oo meesha ku qarsanayd oo liajli iltiqaa'i saakiniin loo gooy waa la wada jaraya ya-dan waxaa la keenayaa oo nisbadoo mushadada ah markaasaa laleeyahay qaadiyun iyo mushtariyun a laleeyahay markaasuu wuxuu yidhi wansub akha alxirfati kalbaqaali waman yudaahiihi ilaa facaali ayib wansub nisbey akhalxirfati mihnada ninka u saaxiibka ee shaqada kalbaqaali oo kale waaye io waman yudaahiihi dadkii shabaha ilaa facaalin u nisbey asalkii waxaa laga yaqiinay asal waxaa lagu yaqiinay isim kastoo la nisbeeya in la rabo in ya mushadadaa gadaa laga dhigo wixii ya-daas in la kulmaan dhibayan in laga gooyo sidaasaa asal qaacida noo ah markaasuu leeyahay waxa hadday xirfo noqdaan haddii shayga xiraf a yihiin badalan min alyaai yaa waxaa la keenaa facaal facaal iyo facil waa badan yihiin hadda mida musanifka ou qaado keli a ma aha oo waxaa weeyaan facaal iyo facil iyo faacil iyo iskula jiro fiiri hadeertaan haddii layihahdo laabinun taamirun haddii la layihahdo ay mansuub ilaa labanin wa taamirin mansuub ila tamri ninkii timirta ka ganacsaday caanaha laabin faacil a lu leeyahay facilna waa la yidhaahdaahoo fulaanun طacimun haddii la yidhaahdo waxa waaye ay kathiiru eh, alakli laakiin wuxuu ku leeya waansub nisbey akhal xirfati shaqada ninka u walaalka ah waxa akhal xirfa la yihahdaa ninka markuu shaqadaas ou aad u laasimo kaanahu asagoo walaal ka dhigti waa liannahu yulaasimuhaa kula yowmin kal baqaali oo kale weeyaane baqaal waxaa waay ninka waxaa waay alkhadarawaat waxa cagaaran oo dhan cowska ahoo bani aadamka ay cunaan sidii baqalkii keyrkiisa baqaala la yidhahda ninka ka shaqee baqaal a la yidhahda ayada baqal baa la yidhaahda marka ninkaas oo kale waxaad leedahay facaal baad ku nisbaynaysaa waman yudaahiihi io wixii shabaha ilaa facaal mathalan ninka geedaha qoroo kale waxaa loo yaqaanaa najaar ma dhehaysid najaariyun oo ya-du uma baahno najaar facaalkaasaa kaaga filan ninka muufada dubo khabaaz alle facaal ma dhehaysid khubsiyun ma dhehaysid ninka oo waxaa lamid ah barfuumaha barfuumanka gado cadaar a la yidhahdaa ma dhehaysid citriyun lama dhahayo wahaakada nin kastoo xirfa lagu yaqaano bannaa a laleeyahay ninka markuu guryaha dhiso oo muhandiska u yahay bannaa a laleeyahay wahaakada nin kasta xirfadiisa yaa loogu daraya zaraac ninka beeraha markuu samaynaya ninka biraha tuma xadaad alaleeyahy ah, facaal weeyaan wahaakada wansub nisbay akhalxirfati shaqaalaha ninka shaqada ninka u walaalka ee kalbaqaali oo kale waa ninkii qudaarta gadaye iyo waman yudaahiihi ninka asigoo kale oo xirfada laasimo ilaa facaal uu nisbay oo yadi di kaas u qaado saasaa loo jeeda ayib wa kulu mansuubin ila smin fi lcarab aw baldatin talxaquhu yaa u w kulu alwaaw listinaaf kulu mubtada marfuucu biاlibtida calaamatu rafci dama daahira kulu mudaaf mansuubin mudaafun ilayh majruur bikasra daahira ila smin jaaru wa majruur mutacaliqu bimansuub fi lcarabi jaaru majruur mutacaliqu bimansuub aw baldatin aw xarfu cadfin baldatin mactuufatun cala smin walmactuufatu cala almajruuri majruuru calaamatu jari kasra daahira talxaquhu talxaqu ficlu mudaaricu marfuucu bidama daahira talxaqu wاlhaau damiir mutasil mafcuul bihi mqadam mabniyu calى sukuni fi maxali nasbi yaau faacil muahar marfuuc yaau mudaaf annasabi mudaafun ilayh majruur wاljumlaة min alficli wاlfaacili talxaqu fi maxali rafcin khabr mubtada wa kulu mansuubin mansuub dhammaantiis he ila smin loo nisbay ow baldatin talxaquhu waxaa gelayso yaa u nasabi intaas waa wa taxdifu alwaaw lisnaaf taxdifu ficlu mudaaricu marfuucu bdama daahira wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta alhaaa mafcuul bihi mansuub bilaa tawaqufin jaaru majruur mutacaliq btaxdifu wاljumlaةu taxdifu laa maxala laha min alicraab min kuli jaaru wmajruur mutacaliq btaxdifu kuli mudaaf mansuubin ilayhi mansuubin mudaafu ilayhi majruur ilayhi jaaru majruur mutacaliq bimansuub facrif waa jumla oo liajli beyt loola yimido ficil amar iyo faacilkiisi a tquulu ficlu wa faacilu qad xarfu taxqiiq jaaa ficlu maadin alfataa faacil marfuuc bdama muqadara cala alif litacaduri albakriyu صifaة lilfataa wa صifaة اlmarfuuci marfuuc calaamatu rafci dama daahira wاljumlaة min alficli wاlfaacili qad jaءa alfataa fi maxali nasbi maqulu taquulu kama taquulu kamaa taquulu alkaafu xarfu jarin ma masdariya taquulu ficlu wa faacilu alxasanu khabru limubtadain maxduufin taqdiiruhu hada alxasanu saas waa kamaa taquulu saad u leedahay alxasanu hada alxasanu اlbasri alxasanu khabru mubtada albasriyu صifaة lilxasan wa jumlatu ama ma wmaa dakhalat calayhi ma taquulu fi taأwiili masdari majruuru bاlkaafi wالtaqdiir taquulu waxaad leedahay qad jaءa alfata albakriyu ka qowlika alxasan albasri ad ku qowsha marka jaaru majruurkan ka qowlika mutacaliq btaquulu wa in yakun mima calى wasni fataa aw wasni dunya aw calى wasni mataa faabdil اxarfa alakhiira waawa alwaaw listinaaf in xarfu shardi jaazimu yakun ficlu shardi majzuumu bin wa calaamatu jasmihi الsukuun wasmu yakun damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى اsmi اlmansuubi mima min xarfu jar ma ismu mawsuul bmacna aladii mabniyun calى sukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bkhabri maxduufi taqdiru kaa'ina khabaru yakun calىa wasni calىa wasni jaaru wamajruur wasni mudaafata mudaafu ilayhi majruur bkasra muqadara calى alif litacaduri aljaaru wاlmajruuru calىa wasni mutacaliq bficli maxduufi wujuba taqdiru istaqara w jumlaة istaqara min alficli wاlfaacil اlmustatiri fiiha laa maxala laha min alcraab lannaha silaة اlmawsuul aw wasni dunya aw xarfu caطfin wasni macطuufu calى wasni fataa wاlmacطuufu calى اlmajruuri majruur wcalaamatu jari kasra daahira wasni mudaaf dunya mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jari kasraة muqadaraة calى اlأlifi manaca min duuriha tacaduru aw calى wasni mataa waxay lcraabtahay calى wasni dunya faabdil alfaa waaqicatu fi jawaabi shardi abdil ficlu amri mabniyu calى الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta wa inamaa kusira abdili waxaa layihi liajli itiqaaءi saakiniin alxarfa mafcuulu bihi awal mansuub alakhiira صifaة lilxarfi mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira waawan mafcuulu bihi thaani wاljumlaة min alficli wاlfaacili faabdil fi maxali jasmin jawaab الshardi w caasi alwaaw ااstinaaf caasi ficil amr mabniyu calى xadfi xarfi اlcila wاlwaaw wاlkasraةu qablaha daliilu calayha wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta man ismu mawsul bmacna اladii mabniyu calى الsukuni fi maxali nasbi mafcuulu casaa maaraa ficlu maadi mabniyu calى fatxati muqadaraة calى اlalif litacaduri wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiruhu yacuudu ilىa man wاljumlaة min alficli wاlfaacili maaraa laa maxala laha min acraab lannaha silaة mawsuul maadaas ha u malayn gooni inay tahay ficilkay kamid tahay maaraa wa dac alwaaw xarfu cadfin dac ficil amr mabniyu calى الsukuun wاlfaacilu wujuba taqdiru anta wa jumlaةu dac macduufaة calى jumlati caasi man nawaa iyo man maaraa isku isku craab waay man maaraa iyo man naawaa waa mid kasta manta waa mawsuula jumlada naawaa oo ficilka maadi a iyo faacilkeedana silaة mawsuul wa taquulu ficlu wa faacilu hada mubtada calawiyu khabru mubtada marfuuc bdama daahira mucriqu صifaة lilcaliy haadana waad craabi kartaa hadaadi mubtada mabni al sukun fi maxal rafcin aad leedahay wa kulu lahwin alwaawu xarfu caطfin kulu mubtada marfuucu bاlibtidaa w calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi kulu mudaaf lahwin mudaafu ile majruur bkasra daahira dunyawiyin صifaة lilahwin wa صifaة اlmajruuri majruur wa calaamatu jarihi kasra daahira muubiqu khabaru likuli kulidii mubtadaeed khabarkeeda muubiqu muubiqun khabaru mubtada marfuuc calaamatu rafci dama daahira wاljumlatu min almubtada'i wاlkhabari kulu iyo muubiqun macduufaة calى jumlati hada calawiyun wansub alwaaw اlistinaaf unsub ficl amr mabni calى الsukun wاlfaacilu damiiru nusrati wujuba taqdiiru anta akhaa mafcuul bihi mansuub calaamaة nasbihi اlalifu niyaabaة can اlfatxati liannahu min alasmaaءi اlkhamsa ama min alasmaaءi sita akhaa mudaaf alxirfati mudaafu ilayhi majruur kalbaqaali alkaafu xarfu jarin albaqaali majruuru bilkaaf wa calaamatu jari kasra daahira aljaaru walmajruur mutacaliq biunsub waman yudaahiihi alwaawu xarfu caطfin man ismu mawsuul bmacna aladii macطuufaة calى اlbaqaali mabniyaة calى الsukuuni fi maxali jarin yudaahii ficlu mudaaricu marfuucu wcalaamatu rafcihi damaة muqadaraة calى اlyaai manaca min ظuhuuriha athiqalu wاlfaacilu damiiru mustatir jawaaza taqdiruhu yacuudu ilىa man wاdamiiru almutasilu yudaahiihi hidaas mabniun calى اkasri fi maxali nasbi mafcuul bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili yudaahiihi laa maxala laha min acraab liannaha silaة mawsuul ilىa facaali jaar wmajruur mutacaliq biyudaahiihi wallahu aclam wslى اllah wslm calى nabiyina mxamed w aalihi w صaxbihi ajmaciin